asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo lixdanaad ee kitaabka an sacdin radi allahu canhu qaala kunna maca anabiyi sala allahu alayh wasalam sittata nafarin rasuulka ilaah baan la joognay lix qof annagoo ah faqaala almushrikuuna linabiyi sala allahu alayh wasalam utrud haaulaa'i laa yajtari'uu calayna kuwan kada eri yayna nagu dhiiranin mxuahay uma soo badan inay nala fadhiisan marka anagu ku nimaadno kuwankada masaakiinta naga eri qaala wa kuntu waxaanan ahayn ana wabnu mascuudin warajulu min hudayl wa bilaalu wa rijaalu lastu usamiihim fawaqaca fii nafsi rasuuli llahi sala allau alay slam maa shaa allahu an yaqac rasuulka ilaahay naftiisa waxaa ku dhacay wixii alla doono inuu ku dhaco baa ku dhacay ayb faxadaa nafsahu naftiisu ugu sheekeeyey nebigu alayh isalaatu wasalaam iyaga uma ma aanu dhihine naftiisa un bay kusoo dhacday oo midha ay ka dareemeen iyaguna oo inuu nimankan kada inay meesha u banneeyaan oo jeclaysay nebiga alayh isalaatu wasalaam si ay ugu keliyaystaan oo markay ugu islaamaan kolkay soo islaamaan wax kale iyago waa iskaga tegi doonaan kol hadday kuwana muslimiin ay iyagu yihiin bal in kuwan kada kuwana la kasbo faأnzla allahu caza wajala walaa ttrud aladiina yadcuuna rabbahum bilhadaati wاlcashiy yuriiduuna wajhah aayaddaasa marka ilaah soo dejiyey oo ilahay nebiga ka nahyinayo inuu kuwaas eh, amarkooda u ateeco oo sida ay farayaan uu yeelo oo muslimiinta uu majliskiisa ka kiciyo kolkay kuwaas yimaadaan baab fi fadaa'ili abi cubaydata bni اjaraxi radia allahu canhu can xudayfata radia allahu canhu qaal jaءa ahlu najraana ilaa rasuuli اllahi salى allahu alيه wasalam nasaara najraan ayaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam u yimid faqaaluu ya rasuula allah waftii hore waa kuwii la dooday fi shani ciisa kula dooday oo mubaahalada nabigu alayh sala slam marka ugu yeedhay ay cabsadeen markaasa goorta dambe waxay dhaheen yaa rasuula allah ibcad lanaa rajulan amiinan ayb nin aamin ah waxay kula heshiiyeen jizyadii ay kula heshiiyeen ay leeyahay nin aamin aan u soo dhiibno noo soo dir faqaala la ilaykum rajulan amiinan xaqa amiinin xaqa amiin waxaan idiin soo diri doonaa nin aaminahoo aamin run ah oo aamin run ah baan idiin soo diri doonaa qaala fastashrafa laha annaas dadkiiba u wada hanqaltaago nin walba ninkaas saa loo ammaanaya amiinka in aadgu noqoto qaala fabacata abaa cubaydata bna aljarax abuu cubayda bna jaraaxa buu diray marka nebiga alayh isalaatu wasalaam kaasuu amiinkii noqday baabun fii fadaa'ili alxasani walxuseyni radia allahu tacaala canhuma can salamata bni alakwaci radia allahu canhu qaal laqad qudtu binabiy llaahi sala allahu alayhi wasalam waalxasani waalxuseyn baglatahu shahbaa waxaan ku hogaamiyey rasuulka ilaahay iyo xasan iyo xusein baqashiisii caddayd baan ku hogaamiyey xataa adkaltuhum xujrata الnabiy salى allahu عalayhi wasalam ilaa aan qolkii nabiga alay sla ka soo geliyey haadaa qudaamahu wa haadaa khalfahu kan hortiisu ah kana gadaashiisa yani labadaa wiil baa midna gadaal ka saaraa baqasha midna horta ka saaraa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kharajtu maca rasuuli اllahi salى allahu عalيه wasalam fi طaa'ifati min الnahaar rasuulkii ilaahay baan la soo baxay muxuu ahay maalin waqti maalinaan la soo baxay laa yukallimunii walaa ukallimuhu ila hadlayn ana aanan la hadlaynin xataa jaa'a suuqa bani qaynuqac ilaa uu suuqii bani qaynuqac yahuudda suuqeeda uu ka yimi uma insarafa waa soo noqday xataa ataa qibaa'a faatimata radia allahu canha ilaa gurigii faatima uu ka yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ahama lukac ahama lukac luacana manaa sagiir buu ka wada hadda la-iimka qofka xunee la-iimkaana lukac waa la yidhaahaa ilmaha canuga yarkaana waa la yidhaha marka hadda wuxuu ka wadaa ki yara halkan ma jooga ki yara halkan ma jooga yani xasana radia allahu canhu xasan buuna ka wadaa fadanan marka xogaabu daahay oo durban hore uma soo bixin fadanannaa waxaan u malaynay annahu inamaa taxbisuhu ummuhu lian tugasilahu wa tulbisahu sikaaban inaan hooyadiis ay reebtay oo inay u dhaqdhaqdo oo qurxiso ay usoo xidha siqaab siqaabna waa shay xaqtilaada ah kuul ahoo carruurta yaryar iyo haweenkuba ay xidhan jireen oo oo ka samaysan mxua ah waxyaala waxyaala uduga iyo ka samaysan bay ahayd falam yalbas an jaa'a yascaa ma aanu daahin inuu yimi isagoo ordayay buu yimi xataa ctanaqa kullu waaxidin minhumaa saaxibahu ilaa nebiga iyo wiilkii yaraa midkood ba inka kale u mucaanatay wa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam allaahuma inii uxibuhu faaxibahu wa axiba man yuxibu ilaahu waan jeclahay jeclow qofkii jeclaadana jeclow baabu fii fadaa'ili faatimata calayha asalaam binti rasuuli llahi sala allahu alay wasalam can ilmiswar bni makramata radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu khaطba binta abi jahl in abu jahl buu doonay cali isagoo faaطimo qaba iyo abu jahl gabadhiisana inuu guursado doono wacindahu faaطimaةu bintu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam falama samicat bidalika faaطimaةu radia allahu canha atat الnabiya salى الlahu عalيه wasalam faqaalat lahu kolkay maqashay arrintaas faatima nebiga u timid oo markaas waxay tidhi ina qawmaka yataxadasuuna anaka laa taqdabu libanaatik wahada caliyu naakixan ibnata abi jahl kolkaa waxay leeyihiin inaadan gabdhahaaga uba masayrin oodan gabdhahaaga danka lahayn waa kan calino in abujahli buu guursanaya aduguna ka hadli maysid qaala miswar miswar baa wuxuu yidhi faqaala qaama nebiyu sala alla alay sl nabiga istaagay fasamictuhu waan maqlay xiina tashahada markuu ashahaatay yani khudbadii ashahaado ku bilowday uma qaala markaasuu yihi ama bacd fa ankaxtu abalcaas bna rubayic faxadatanii wa abulcaas buu marka ammaanaya zaynab ninkeedii weeyaan abulcaas ibna rubayic oo haala binta khuwaylidna ay dhashay baa marka eh, gabadhiisii gabdhaha u weynaa nabiga alay slat sla zaynab ayd buu guuriyey kiibuu marka ammaanaya ka mahad sheeganaya ayb kolkaana marka cali bay ugu jirtaa marka isagana eh, muxuu ahay dhaliilo ugu jirta halka wa ina faatimata binta muxammadin mudqatu minii waa cad iga mida wey cad jirkayga ka mida weeyaan wa inii akrahu an yaftinuuha inay fitneeyaan baan waa nacayaa oo intay naakale lala guursado ay masayrto oo muxuahay waxyaala laaqi inuu ku kaco wainahaa wallahi lan tajtamica bintu rasuuli llahi sala allahu alay waslam wa bintu caduwillahi cinda rajulin waaxidin abadaa rasuulka ilaahay gabadhiisa iyo cadowga ilahay gabadhiisuna nin keliya agtooda weligood ku kulmi maayaan marka hadduu rabo gabadhooda inuu guursaa gabadhayda ha furo taasuu weliga faqaala qaala wuxuu yidhi miswar fataraka caliyu radia allahu canhu khidba alkhidba cali waa ka tegay marka khidbadii binta abi jahl waa iskaga noqday can caaishaةa radia allahu canha qaalat kuna azwaaju الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama cindahu haweenka nebiga alayh الsalaatu wasalaam agtiisa waxay ahaayeen agtiisay joogeen lam yugaadir minhuna waaxidaة midna agtiisa kamay kicin markuu jiranaa weeyaan faaqbalat faatimatu radia allahu canha tamshi faatimaa timid iyadoo socota maa tukhti'u mishyatuhaa min mishyati rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama shay-a ayna socodkeedu aanu gafaynin socodka nebiga waxba aanu ka gafaynin yani tallaabadii nebiga oo kale u tallaaba eg nebiga alayh الsalaatu wasalaam falamaa ra'aahaa raxaba bihaa faqaala marxaban bibnatii kolkuu arkay buu nebigu soo dhoweeyey wuxuu yihi marxaban bibnatii uma ajlasahaa can yamiinihi oo can shimaalihi midigtiisuu fadhiisiyey ama bidixdiisuu fadhiisiyey uma saarahaa dhegtu afka u saaray wax buu kula hadlay fabakad bukaa'an shadiidan aad bay u oyday falamaa ra'aa jazacahaa saaraha haaniya markuu arkay argagaxeeda iyo se u naxday iyo haddana mar labaad afka u saaray dhigta fadaxikad markaasay qosashay faqultu laha markaasaan waxaan ku idhi hasaki rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama min bayni nisaa'ihi bisiraar rasuulka ilaahay yaa wuxuu gooni kuugu yeelay oo kugu khaas yeelay haweenkiisa dhexdooda kaga khaas yeelay inuu hoos wax kuugu sheegay uma anti tabkiin markaas haddana ooyeysaa isagoo nebigu alay sl sidaa uu ku maamuusay haddana ooyeysaa falamaa qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama sa'altuha rasuulka ilahi markuu kacay ayaan waxaan weydiiyey maa qaala lika rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka ilahi muxuu ku yidhi qaalat maa kuntu liufshiya calaa rasuuli llahi sala allahu alay slam sirahu rasuulka ilahi sirtiisa ka faafin maaha waxsiru ii sheegay marka sirtiisana faafin maaha ay hoos wuxuu dhegta ugu sheegay afka ugu saaray waa inuu dadka ka qarinay marka qofkii gaarnimo wixii lagugu sheegana ee sirta ana waa waajib weeye marka inaad qarisaa ayb qaalat falama twufiya rasuulu llahi sala allahu alay slam qultu cazamtu عalayki bima lii عalayki min alxaq lama xadidtinii ma qaala laki rasuulu llahi sala اllau alay slam waxaan waan kugu dhaartay yani xaqa aan kugu leeyahay sababtiisa aan kugu dhaartay ii sheeg wuxuu rasuulka nabigu alay sala slam maalintii uu ku yidhi faqaalat markaasa waxay tihi ama al'aana fa nacam hadda waaya hadda waa ku sheegaya ile sir hadda ma noqonayso oo qofkii sirta lahay waa waa tegey ama xiina saaranii fi lmarati اluulaa markii hore markuu dhegta afka ii saaray faأخbaranii ana jibriila عalayhi الsalaam kaana yucaariduhu الqur'aana fi kuli sanaةi maratan aw maratayn marataynadaas waa qalad ee waa mara keliya sanad walbaba jibriil qur'aanka wuxuu u bandhigi jiray oo qur'aanka ka dhagaysan jiray hal mar bisha ramadaan wainahu caaradahu al'aana maratayn sanadkan kada laba goor buu jibriil marka qur'aanka uu muxuu ahaye uu iga dhagaystay wa laa uraa u malayn maayo wa laa uraa u maayo alajala ilaa qad iqtarab ajasheedii inay dhawaatay wax kale u maayo taasuu ka fahmay nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb fattaqi llaaha wasbirii ilaah ka cabso oo sabir marka ku kacdhintay fa nicma salaku ana laki qofkaasi horeeya anaa kuugu fiican qaalat fabakaytu bukaa'i aladii ra'ayti oointaydii aad aragtay baan ooyay kolkaa falamaa ra'aa jazacii saaranii haaniya markii labaad buu nebigu alay slam marka dhegta ii saaray markuu arkay sidaan uga naxay faqaala yaa faatima amaa tardayna amaa tarday an takunii sayidata nisaa'i almuslimiin almu'miniina buu yidhi aw sayidata nisaa'i haadihi alumma miyaadan raalli ku ahaanaynin inaad noqoto muslimiinta haweenkooda sayidadoodii inaad tahay ummadanta muslimiinta sayidadoodi ayb waa hooyada ka hadhay marka hooyada intii kasoo hadhay hooyada khadiija kaanad afdala minha laakiin caaisha iyo faatima midkoodii labadoodaas iyaga waa shaki ku jiraa mooyaane khadiija labadoodaba way ka fadlida fadaxiktu daxikii ladii ra'aytu ra'ayti qosalkayga aad maqlaysay baan kolkaa qoslay oo marka farax antaa ku farxaya baan ku qoslay tii horena xusni aan aan la ooyey faslun baabun fi fadaa'ili ali beyti ahli beyti الnabiy salى الlahu عalيه wasalam can caaishaةa radي allahu canha qaalat kharaja rasuulu الlahi salى الlaه alay slm data leyla data kadaatin aroor buu baxay nebiga alayh الsalaatu wasalaam wa calayhi mirtu muraxalu min shacrin aswad isagoo xidhan go' madow oo muxuu ah kooraha geelo ay kusoo sawiran yihiin xidhan fa jaaءa alxasanu bnu cali xasan bnu cali baa yimid faadhalahu wuu geliyey go-ii buu geliyey hoosta ka geliyey uma jaaءa alxusein fadakala fiihi xusein baa haddana yimid fadakala macahu waa la soo galay isaguna uma jaaءat faatimatu radia allahu canha faatima timid radia allahu canhum faadhala iyana waa soo geliyey uma jaaءa caliyu radia allahu canhu faadhalahu waa soo geliyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahli اlbeyti wayطahirakum tahiira aayadaasu marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam aqriyey isaga oo marka sheegaya inay ahlubeytkiisii marka kuwankoodu ay yihiin ayb kuwankooda marka ahlubeytkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam waa yihiin oo aayaddu marka waa waa soo gelayaan laakiin aayadda daahirkeeda siday kusoo degtay iyo siyaaqeeda sida ka muuqata waa haweenka nebiga ahlubeytka marka la sheegaya laakiin inay aayaddu kuwa sababtooda kusoo degtay n keliya ku kukaas ahayn kuwanuna ay soo gelayaan buu nebiga alayh salatu wasalaam u caddaynaya marka ahlubeytka nebiga alayh salatu uu sheegayo oo uu leeyahay ilaahay wuxuu idin rabaa inuu idin daahiriyo dunuubta idinka tirtiro buu rabaa cali iyo xasan iyo xuseen iyo faatimi iyo haween ummahaatulmu'miniinkii kulligood way iskula wada jiraan wa can yaziid ibni xayaana qaal inطalaqtu ana wa xusayn ibnu sabra wa cumar ibnu muslim ilaa zayd ibni arqama radia allahu canhu zayd bn arqam baan aadnay saddexda yadaanin falamaa jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisanay qaala lahu xusayn xusayn baa wuxuu ku yidhi xusayn ibnu sabra ayaa wuxuu yidhi laqad ra'ayta yaa zaydu khayran kaiira ra'ayta rasuula allahi sala allahu calayh wasalam wasamicta xadiidahu wagazawta macahu wa sallayta khalfahu laqad laqiita yaa zaydu khayran kaiira zaydow khayr badan baad la kulantay rasuulka ilaahay baad aragtay ood muxua la fadhiisatay oo hadalkiisa maqashay oo mxuaha la jihaaday oo salaadii la tukatay khayr badan baad zayd oo aragtay xadinaa yaa zaydu maa samicta min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam noo sheeg bu waxaad xadiidka nebiga ka maqashay faqaala markaasu wuxuuhi ya akhi adeer wallaahi laqad kabirat sinii waa da'daydii waa weynaatay wa qaduma cahdii muddadaydiina waa dheeraatay waqtigii nebiga waa ka soo fogaanay wa nasiitu bacda aladii kuntu acii min rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam waa iloobay waxaan rasuulka ilaah ka xifdisanaa qaarkii baan ilaaway famaa xadadtukum faqbaluuhu wixaan idiin sheegay aan idinku bilaabo aqbala wamaa laa falaa tukallifuuniihi wixii kalese ay ukallifiin oo noo sheeg hay dhihina wixii aan xusuusnahay anaa idiin sheegaye iga aqbala wixii kalese ay ukallifina uma qaala markaas wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu alay slam yowman fiina khatiiban bimaa in yudcaa khumman biyo khum la yidhaaho meel khum la yidhaaho oo mxatayn ah biyo ku yaalla oo qadiiru qum loo yaqaano buu nebigu alayhi salaa slam maalin isagoo khudbaynaya u istaagay bayna makata waalmadiina makiya madiina u dhexeeya faxamida allaha waathnaa calayhi wawacada wadakar ilaah buu ammaanay oo markaas uu ku xamdiyey oo markaasuu dadka inu wacdiyey oo waaniyey uma qaala markaasuu yidhi amaa bacdu alaa ayuha annaas inamaa ana basharun yuushiku an yaatiyanii rasuulu rabbii fa anigu bani aadan baan ahayoo waan dhimanayaayo waxaa suurowda in rasuul rabbiga iisoo diray u yimaado rabbi aan rasuulkaa raaco yani adduunyada aan ka tago wa ana taarikun fiikum haqalayni laba culculus baan idinkaga tegayaa laba arrimoodoo culculus oo xaqoodu weyn yahay yaan idinkaga tegayaa awaluhumaa kitaabu allah kooda horreeya waa kitaabka ilaahay fiihi alhudaa waalnuur hanuun iyo khayr iyo nuur baa ku jira fakhuduu kitaab allahi wastamsikuu bihi kitaabka ilaahay qaata oo qabsada faxaha calaa kitaabi illaahi waragaba fiihi kitaabka ilahay ku guubaabiye ku booriyey oo marka uu jeclaysiiyey uma qaala markaasu ui kii labaad weeyaane wa ahlu beytii iyo ahlu beytkayga udakkirukum llaha fii ahli beyti udakkirukum allaha fii ahli beyti alaaan saddex goor isday ilaahay baan idinku idinku xusuusinayaa yani ahlubeytkayga ahlubeytkayga yani ilaahay inaad waan idinku adkaynaya xuquuqda ahlubeytiga idinku adkaynaya inaad dhaqaalaysaan oo idinku adkaynaya fa qaala lahu xusayn xusayn ibnu sabra ku yidhi waman ahlu beytihi yaa zayd alaysa nisaa'uhu min ahli beytihi haweenkiisu miyayna ahlu beytkiisa ka mid ahayn qaala nisaa'uhu min ahli beytihi haweenkiisu ahlu beytkiisi waa ka mid yihiin walaakin ahlu beytihi man xurima asadaqata bacdahu dadkii laga qadiyey zakada laga qadiye zakada laga xaaraantinimeeyey kuwaas weeyaan ahlubeytkiisu haweenku waa ka mid yihin laakiin ahlubeytka mxuu kasii eh, awlaysanu u waa dadkii eh, laga xaaraantinimeeyey zakada qaala waman hum waa kuwa kuwaasu qaala aalu caliyin wa aalu caqiilin wa aalu jacfar wa aalu cabbaas waa reer cali iyo reer caqiil iyo reer eh, jacfar iyo reer cabbaas iyo kuwaa weeyaan qaraabadii nebiga ah qaala kullu haaulaa'i xurima sadaqa qaala nacam marka ahlubeytkan marka la sheegayo nebigu alay sala slam uu ummadiisa ku gubaabinayo qaraabadii nebiga oo dhan maaha duriyadiisa keliya marka maaha duriyadiisa keliya maaha cali iyo intuu dhalay keliya maaha waa qaaribkiisi oo dhan baabu fi fadaa'ili caaishaةa radي allahu canha zawji الnabiy salى اllahu عalيه wasalam can caaishaةa radي allahu canha anaha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam hurituki fi lmanaami halaaa layaalin saddex habeen baa hurda la igu kaa tusay jaa'anii biki lmalaku malag baa iila kaa yimid fii saraqatin min xariirin yani fii qiطcatin min xariir qiطca xariir ah suuradaadii uu ku sido yuu saddex habeen ii keenay malagu yaquulu isagoo le imra'atuka tan waa haweenaydaadii faakshifa can wajhigi wejigaagaan ka faydaayey mas waxba ku dadnaa faidaa anti hiya adigoo adiga abaan iyada oo adiga abaan arkaayo haweenaydaadii weeya laleeyahay adiga inaad tahay faaqulu markaasaan waxaan odhanayay in yakun hada min allahi yumdih hadduu kan xag alle ka yimid ilah waa mxuu ahay waa fulin doona can caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam inii la aclamu ida kunti canii raadiya wa ida kunti calaya gadba anigu waan gartaa markaad mabsuud iga tahay iyo markaad ii cadhaysan tahay waan kala aqaana qaalat faqultu wamin ayna tacrifu dalik saad ku garataa kaan qaal ama idaa kunti canii raadiya markaad raalli iga tahay fa inaki taquuliina waxaad dhahdaa markaad dhaaranaysaad waxaad dhahdaa laa warabbi muxamed sidaasaad dhahdaa sala allahu alayh wasalam waidaa kunti calaya kadba qulti laa warabbi ibraahim alayhi salaatu wasalaam marka waa ka leexataa magacayga oo markaad xanaaqsan tahayoo waxaad ku dhaarataa rabbi ibraahim baad ku dhaarataa qaalat qultu markaasaan waxaan ajal haa wallahi yaa rasuula allahi ma ahjuru ila smak kolkaan sidaa leeyahay kolay ku tahay magacaaga un baan ka tagayaa mooyaane kuma necebi oo markaa kuma qalbiga kuguma hayo can caaishata radia allahu canha annaha kaanat talcabu bilbanaat gabdhay ku ciyaari jirtay lucab oo gabdha gabdha sidoo loo sawiray ayay ku ciyaari jirtay ayb cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam gabdhaha marka ay ku ciyaari jirtay lucabulbanaadka la yidhaahayo kuwa bombalada ahe marka caag iyo waxaa ka samaysan miya ahayn mise kuwan kada marka haweenka iyo gabdhihii iyo gacmahooda ay ku sameeyaane iyagu marka muxuu ahay qori iyo sabuulka galeyda iyo intay gamba gambe iyo wuxuu xidhaan ay u yar ekeysiyaan suurad gabdhihii u ekeysiyaan kuwaa miya ahayd mise kuwan kada dee iyaga aada loo hagaajiyey ee qofkii bani aadamka taagan aada nooreysa ayay ahaayeen lama kala oga marka laakiin waxay shuraaxda qaarkood waxay yidhaahaan mid kuwankada wuxuu ahaa naaguhuna aysan sameeyaan ee waxoogaa iyagu shabahoodu aanu aanu aad ahaynoo dad aan aada ugu ekayn laakiin kuwankada kale ee mxua masaanicda iyo lagu sameeyo ee bilaadaha gaalada laga keenaayo kuwa inay xaaraam yihiin taasay qaar u qaataan qaarna marka kolba haddii la yidhi banaad bay ahaayeen suurad banaad bay ahaayeen marka waa inu carruurta kuciyaarkooda gabdhaha ay ku ciyaaraan waa inu iska mubaax yahay marka samayntooda ma ahe waa ku ciyaartooda carruurta ay ku ciyaarayaan ayb cinda rasuuli lahi sala la alay slm qaal wa kaanat ta'tiinii sawaaxibu sawaaxibii saaxiibayaalkay gabdhaha isku da-na saaxibadii bay i iman jiray wa kunna yanqamicna min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam yani yahrubna wayaxtafiina min rasuuli llahi sala la alay slm intuu nebigu maqan yahay bay ila sii ciyaari jireenoo lucbooyinkaa iskula ciyaari jiray markuu nebigu yimaado ayay nebiga ka dhuuman jireen qaalat fakaana rasuulu llahi sala allau alay slam yusaribuhunna ilaya yani yursiluhunna ilaya waa iisoo diri jiray wuxuu odhan jiray ora taga saaxiibadiina la soo ciyaara u dhihi jiray an caaisha yaraan buu ku guursaday nebiga alay slam markuu guursaday aad bay u yaraydo markaas carruurtaasi la ciyaari jirtay nebiguna inay la ciyaartaba iyagana ugu soo diri jiray waa u dayn jiray an caaishata radia allahu canha ana annaasa kaanuu yataxarawna bhadaayaahum يوم caaishaةa رضي الله عنها yabtaguuna bidalika مرضاة rasuuli llahi صلى allahu alay slam dadku waxay la eegan jireen hadiyadayd nebiga usoo hadiyeynayaan bay waxay la eegan jireen habeenka caaisha markuu guriga caaisha joogo iyo hadiyada kusoo beegi jireen oo muxuu aha sidaana waxay u gelayaan nebiga eh, raadi ahaanshiisay jarinayaan nebiga alay slam inuu caaisha jecel yahay haweenka kale ka jecel yahay iyay ogaayeenoo marka wixii hadiye ay rabaan inay u keenaan maalinta caaisha ka dhigi jireen عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم faaطimay waxay nebiga usoo direen usoo direenoo inay nebiga la hadasho xadiidkaa hore arrinta uu sheegay bay kula hadlaysaa bay kula hadlaayaan oo ay faatima ugu soo direen oo dadka inuu nebiga alayه الsalatu slam faro inaanu haweenkiisa aan loo kala exanine qofkiiba wax hadiyaho nebigu usoo hadiyeeyey inuu hayaayo guri kastaba ha joogay meeshuu jooga un inuu ugu soo diro inuu dadku nabigu amro sidaasay muxuu ahay kula hadlaayeen oo yooma caaisho dadku hala fiirsanine qofkii wax hadiyo u isoo hadiyeynaya rabow meeshaan hadba jooga iyugutan sidaa dadku ku dheh sidaasay yidhaaheen fasta'danat calayhi way kaydan dalabtay inay usoo gasho wa huwa mudajicun macii fii mirqii isagoo go-aygii igula jiifa fa adina laha wuu u idnay faqaalat markaase waxaan tidhi yaa rasuula allah ina azwaajaka arsalnanii ilayka yas'alnaka alcadla ibnata abi quxaafa haweenkaagay baa iisoo kaa diray waxay ku weydiisanayaan inaad uga garsoorto ina abi quxaafa ayb caaisha ka wada ana saakitatu nana waa naamusnaa ayb marka cadliga ay sheegayaan cadli uu ka exday ma aha nebiga alayh salatu wasalaam uu ka exday ma aha waa cadliga waa samaynayey jacaylka xagga qalbiga iyo dadka hadaayadooda iyagu mxaa habeenkeedii uun kusoo beegayey labadaasay maxaa ay ka masayri jireen mooyaane cadl uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay ma jiro oo xagga qasliga iyo xagga dhaqaale iyo kulligood waa u simi jiray qaalat waxay tidhi caaisha fa qaala laha rasuulu llahi sala lla alay rsulka ilahi baa wuxuu yidhi ay bunaya aabo alasti tuxibiina ma uxib waxaan jeclahay soo ma jeclin qaalat bala aabati waan jeclahay qaala fa axibbii haadihi tan jeclow qaalat faqaamat faaطimaةu radيa allahu canha xiina samicat dalika min rasuuli اllahi salى اlه alيy slam fakharajat ilى azwaaji rasuuli اllahi salى اllahu alيy slam faakbarathuna biاladii qaalat wa biladii qaala laha rasuulu اllahi salى اllahu alيy slam way baxday marka haweenkiiba u tagtay markaas uga warrantay arrintii waxayd nebiga ku tiri iyo wuxuu nebigu yidhi ba uga warrantay faqulna laha markaas waxay ku yidhaaheen maa naraaka agnayti canna min shay kuma aragni inaad waxba naga tartay waxba maadan noo soo qabanin farjicii ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah ku noqoo faquulii lahu ku dheh ina aswaajaka yanshudnaka alcadla fi ibnati abi quxaafa haweenkaagii waxay kugu dhaarinayaan inaad cadli uga garsoorto ina abi quxaafa faqaalat faatima faatima waxay tidhi wallahi laa ukalimuhu fiiha abada weligay dib dambe inaan intaa ugula hadlaynin qaalat caaishatu radia allahu canha faarsala azwaaju nabiy sala allahu alayhi wasalam zaynaba binta jaxshin radia allahu canha zawja nabiy sala allau alay slam zaynab bintu jaxs way soo dirsadeen marka haweenkii nebigu wa hiya alatii kaanat tusaamiinii minhuna fi lmanzila yani tusaawiini say muxuay u garadheerarsan jirtay ila sinayd muxuay darajada cinda rasuuli llahi sala lla alay slm ay ku leedahay iyaday ahayd walam ara maana aana arag qatu weli imra'atan haweeney maana arag qatu weligay khayran oo ka fiican fi ddiin min zaynab waatqaa lilahi alla uga cabsi badan wa asdaqa xadiidan oo ka run badan wa awsala liraxima oo ka qaraabo xidhiidhin badan wa acdama sadaqatan oo ka sadaqad weyn maanan arag wa ashadda ka daran ka adag ibtidaalan linafsiha fi alcamali aladii tasadaqu bihi muxuu ahaa dhibid ay nafteeda ku dhibto shaqo ay wax ka sadaqaysanayso farsama gacantay taqaanay zaynab oo muxuaha harkaha iyo baysan samayn jirtayoo markaas intay iibiso bay waxay ka heshay sadaqaysan jirtay sadaqaysataan wataqarabuu bihi ila allahi tacaala waxay sadaqaysato alle ugu dhowaato siay nafteeda ugu dhibto haweenay sidaa ugu dhibta maana arag cadaa sawratan maa cadaa sawratan min xidda yani wax ka soo haray muxuu ahaa carag kulul ay lahayd in hore u xanaaqdo oo carag kululaatabay lahaan jirtay intaa waxaan ahayn naa kaga fiican ma aan arag intaas keliya ceebteedu ahayd kaanat fiiha tusricu minha alfaya yani rujuuc degdegna ay uga soo noqon jirtay cadho ay taban jirtay oo hore inta u cadhooto ay kululaan jirtay oo haddana dugla degdeg ay uga soo noqon jirtay mooyaane qof ka wanaagsan si kale maanaan arag intaa kale ceebteed ahay marka iyadoo cadhaysan bay markan kada imaan doontaayoo isku xanaaqi doonaan iyadii caaisha qaalat fasta'danat calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilah bay ka idan dalabtay warasuulu llahi sala allahu alay wasalam maca caaisha fii mirqiha calى alxaali alatii dakhalat faatimatu calayha wa huwa biha iyadoo caaisho gu-ila huwan oo sidii ay faatima ugu timid oo kale ah ayay marka zaynabna soo gashay faadina laha rasuulu llahi sala allau alay slam faqaalat markaasi waxay tihi yaa rasuula allah ina azwaajuka arsalnanii ilayka yas'alnaka alcadla fi bnati abi quxaafa haweenkaagii bay soo kaa diray oo waxay way ku dhaarinayaan oo waxay ku weydiisanayaan inaad uga garsoorto ina abi uga garsoorto qaalat uma waqacat bi waa igu dhacday yani waa icaada ugu cararantay fastataalat calaya waa igu dheeraatay wa ana arqubu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam aniguna rasuulka ilahi baan fiirsanayay inuu ii ogolyo raalli ka yahay inaan u jawaabo iyo in kale baan fiirinay ayb wa arqubu ah, wa arqubu arafahu ishiisaan fiirinayay arfahu ishiisaan fiirinayay hal yaadanu lii fiiha inuu ii idna iyo in kale qaalat falam tabrax zaynabu xataa caraftu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam laa yakrahu an antasir ilaa aan ka zaynab ma ayna tegin ilaa aan ka fahmay inuu rasuulka ilah aanu jeclayn inaan muxuu ahay ka aarsado inaanu inaanu necbayn oo haddaan u jawaabo aanu nebigu waxba ka cadhoonayn qaalat falamaa waqaf falamaa waqacat falamaa waqactu biha lam unshibhaa yani lam undirha ma aanan u kaadinin xataa xatىa anxaytu عalayha yani qasadtu ilayha qaalat faqaala rasul yani ilaa aan aamusiiyey sidee riwaayadii bukhaari waati ahayd xataa jafa riiquha fii famiha ilaa aan aamusiiyey waxay ku hadashay ay weyday waan dhuftay afkeeda ka dhamaatay afkeeda qallalay ayaan muxuaha u jawaabay faqaala rasuulu lahi sal la sl markaas rasuulka ilaahi wuxuu yidhi watabasama isagoo muusooday bu wuxuu yidhi inaha bnatu abi bakr waa ina abubakr abubakr waa ku banaantay yani abubakr dadnimadiisii iyo bay leedahay caqligiisii iyo fasaxadiisii bay leedahay marka wa iska celisayaan عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaل إن kاna رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم layتفqd nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم wuxuu baxhiyi jiray uu tabi jiray kolkii marka uu jiranaa weeye maradumoodkiisii caaisho habeenkeedii caawa xageenahay berri xageenahay sidaas odhanaya isagoo caaisho gurigeedii muxaa baxinaya goortii kusoo hagaagsan yahay inuu ogaado isaga u qabo daraadeed yaquulu wuxuu odhanaya ayna ana alyawm ayna ana hadan maanta ana xaggaan ahay berri xaggaan aanaya markaasaa loo warramaya istiqaa'an liyawmi caaisha daahsasho uu daahsanayo habeenkii caaisha u daahsanayo qaalat falamaa kaana yawmii habeenkaygii markay ahayd qabadahu allahu bayna saxrii wa naxrii ilaahay wuxuu ku qibdooda nafta kaga qaaday isagoo oo muxuu ahaye sambabkayga iyo dhuuntayda inta udhaxaysa madaxiisa sambabkayga iyo dhuuntayda inta udhaxaysa uu saaran yahay ilaahay nafta kaga qaaday habeenkaygii iyo gurigaygii uu joogo oo nafta ku laabtaan ku hayo anha qaalat عن cائشhaةa رضي الله عنها أنها سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول qبلa أn ymuت nebiga baa maqashay isagoo oole intaanu dhimaanin intaanu dhimanin wa huwa musnad ilىa صadriha isagoo laabteeda lagu tiiriyay laabteeda ku tiirsan وأsqط ilayh waa inu dheg raadciso way dhegaysa wahuwa yaquul isagoo le allahuma اغfir lii وarxamnii وalxiqnii bالrafiiqi isagoo sidaa le ilaahu ii dambi dhaaf oo ii naxariiso oo rafiiqii haleeshay rafiiqa sar haleeshay yani muxuu ahaay maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والshuhada askooda yani waa kolkii la khiyaar geliyay nebiga alayh الsalaatu wasalaam وعn caaئiشhaةa radي allahu canha qaalat kana rasuulu الlahi salى الlه alay slm yaqulu wahuwa صaxiix isagoo fayowbu wuxuu dhihi jiray inahu lam yuqbض nabiy qaط xatىa yuraa maqcadahu min aljanة ثuma yukhayar nebi weligii nafta lagama qaadin ilaa booskiisa jannada uu ku leeyahay inta la tusiyo haddana la khiyaar geliyo o akhriya adduun la kala doorsiiyo ilahay agtiisa waxaasaad ku leedahay matanaad rabtaa mise adduunyaad rabtaa ayaa nebi walbaba la odhanayay qaalat caaisha radia allahu canha falama nazla birasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam kolkuu moydku ku soo degay wa ra'suhu calaa fakidii madaxiisuna uu bawdadeeda saaran yahay aqushiya calayhi saaca in saacad baa nebiga alayhi salaatu wasalaam uu miyir beelay uma afaaqa waa soo miyirsaday faashqasa basarahu ila saqf indhihiisuu xagga saqfiga u taagay kor eegay uma qaal allahuma arafiiqa alaclaa ilaahaw rafiiqa sare rafiiqa sarean doortay qaalat caaishatu radia allahu canha faqultu markaasaan waxaan idhi idan laa yakhtaarunaa kolkana dooran maayo dib in la khiyaar geliyo mana dooranayo marka inuu hadalkiisii uu awal noo sheegi jiray baan gartayoo uunana dooranin adduunya aanu dooranin aakhira u doortay qaalat caaishatu radia allahu canha wa caraftu alxadiida aladii kana yuxadiduna bihi wa huwa saxiixun xadiidkii uu noo sheegi jiray isagoo ofiyow inuu yahay ayaan gartay oo takyiirkii uu noo sheegi jiray uu yahay fii qowlihi inahu lam yuqbad nabiyun qatu xataa yuraa xataa yaraa maqcadahu min aljannati uma yukhayar hadalkii sidaasa odhan jiray inuu yahay ayaan gartay marka oo dilkhiyaar geliyey oo uu doortay janno uu doortay qaalat caaishatu radia allahu canha fakaanat tilka aakhira kalimatin takallama biha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qowlahu allahuma arafiiqa lacla taasaa ugu dambaysay marka hadal uu ku hadlo waxa ugu dembaysay allahuma arafiiq alaclى taasa ugu can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi salى allahu alay slam ida kharaja aqraca bayna nisaa'ihi markuu baxo oo safar u aado nebiga alayh الsalaatu wasalaam haweenkiisii u qori ridi jiray fataarat اlqurcaةu calىa caaئishaةa wa xafsa qurcadii baa waxay usoo baxday qoriridkii baa usoo baxay mar ayay usoo baxday caaisha iyo xafsa labadooda fakharajataa macahu jamiican labadoodiiba nebigay la soo baxeen wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa kaana bileyl habeenkii markay tahay habeenkii la guuraynayo saara maca caaisha caaisha awrkeeda dhinaciisa ayuu socon jiray caaishuu la socon jiray yataxadadu macaha isagoo la sheekaysanaya faqaalat xabsatu licaa'isha xabsa habeen caaisha ku tidhi alaa tarkabiina leylata baciiri wa arkabu baciirak fatanduriina waandur caaw awrkayga ma korayso ana kaaga ma kora bal aad fiirisi awrkayga kaaga kee fiican aad fiiriside awrkayga ma i bedelaysaa qaalat balaa haabay timi farakibad caaishatu calaa baciiri xabsa warakibat xabsatu calaa baciiri caaisha labada awr bay marka kala bedesheen fa rasuulu llahi salى اllahu alay slam ilaa jamali caaisha wa alayha xabsa calayhi xabsa awrkii caaisha u yimid nabiga alayh salatu slam isagoo xabsa ay saaran tahay fasallama waa salaamay uma saara macahaa waa la socday garab socday xataa nazluu ilaahay ka degeen faftaqadatu caaisha caaishaa weyday m caawa ima imaan marka xabsadkeedu xabsuu moodayaa awrka markuu arkay buu moodayaa inay qof saaran eh, ay tahay caaisha caaishana markaasay weyday nebiga alay slatu slam faqaarat waa masayrtay waa masayrtay falamaa nazluu markay degeen eh, jacalad waxay yeeshay eh, tajcalu rijlaha lugteeda inay geliso bayna اlidkir cawska iskirka la yidhaha dhexdiisa gelinaysaa wa taquulu waxay lahayd yaa rab sallit calaya caqraban aw xayatan taldagunii ilaahw abeerso igu siidaa ama ama ama mxu ahay dibqallooci qaniina oo aan dhinto rasuuluka rasuulkaagii weeyaan laa astatiicu an aquula lahu shay-an waxba inaan ma kari karo rasuulka waxuma dhibi karo sidana kuma sabri kare marka <laughs> maseer bay sidaa marka ulahaydoo marka kanoo kale marka xaraam weeye intixaarka qofku inuu isdilo oo naftiisa halaaga u bandhigo xaraam weeyaan laakiin waa macduura markan kada oo kale marka waxaa weeyaan waa masayrka ka batay oo marka wayna isgaranaynin عن أbي موسى رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم كmula min الرiجاaل kaثيir وlm ykmل min النساء غayr مryم بنت عمrان وآsيa امرأة waina fadla caaishata cala nisaa'i ka fadli tariidi calaa saa'ir acaam ragga in badan baa ka kaamil noqotay rag badanoo kaamileena ayaa la arkay laakiin haweenka kama kaamil noqonin ilaa in yar mooyaane maryam binti cimraan iyo aasiya imra'adii fircawn labadaas waina fadla caaisha caaisha dheeraadka ay la dheer tahay cala nisaa'i haweenka ay la dheer tahay waxay la mid yahay ka fadli tariidi calaa saa'ir acaam tariidku siduu uga fiican yahay طacaamka intiisa kale uga fiican yahay iyo caaisha haweenka intooda kale uga fiican tahay marka tariidkuna waa muxuu ahaaye axsan طacaam cindahum buu ahaa kibisa maraq iyo hilib lagu kor saaray yaa tariid la yidhaaha marka tariidku siduu cuntada kale uga fiican yahay iyo caaisha haweenka uga fiican tahay marka xataa labadan inay ka fiican tahayba marka xadiidkan uu keenaya ayb وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qاaلت qاla rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم ya caaئش hada jibrيil ya caaئش taadii baa la gooyey soo ma arkaysa baa kaasoo kale la yidhaahayo marka ismiga munaadaha aakhirkiisoo la gooyo weeyaan yaa caaisha tu halkuu ka odhan lahabu yaa caaishii ayb marka yaa caaishu in la yidhaaho yaa caaisha in la yidhaha labadabana waa ku bannaan tahay haadaa jibriilu yaqra'u calayki salaam kan waa jibriiloo ku salaamaya qaalad markaasay tihi wacalayhi asalaamu waraxmat ullah qaalad wahuwa yaraa maa laa araa jibriil bay marka salaamtii ka qaaday markaasay tihi wahuwa yani nebigay sheegaysaa wuxuu arkaayay waxaanan arkaynin can caaishaةa radia allahu canha markaas xadiidkan kada iyo xadiidkii khadiija ayaa waxaa laga qaatay ana khadiijata afضalu min caaisha lianna khadiija ilaah baa soo salaamay waa imaan doona insha allah xadiidkeedu jibriil ilaah buu salaam uga keenay caaishana jibriilun baa salaamay marka haweeney haweenkii nebiga ka mid ahoo salaam ilaah u soo diray oo jibriil ugu soo dhiiba khadiijahayna ma jirto can caaishaةa radي allahu canha anaha qaalat jalasa إxdaa caشhara ayb waa xadiid umi zarc waa dheer yahay jalasa إxdaa caشhara imra'atan fatacaahadna waxay ku ballameen watacaaqadna ay ku heshiiyeen an laa yaktumna can abaari awaajihinna min akhbaari aswaajihina shay-an raggooda raggooda warkiisa inayna waxba ka qarinin mid waliba ninkeeda intay tilmaanto ayna been ka sheegin waxba ayna ka qarinin waa haween jaahiliyaada kolkaas ayb qaalat اlأuulaa midda hore waxay tidhi zawjii laxmu jamalin af afin yani caato ah ninkaygu waxaa weeyaan awr caata ah hilibkiisa oo kale wey calىa ra'si jabalin wacrin yani sacbi murtaqa buur muxuu ahay aan la kori karin dusheedna saaran yuu la mid yahay ninkaygu awr caata ah hilibkiisaoo buur dheer madakadeeda la saaray buu la mid yahay laa sahlun fayurtaqaa mid mxua buurtu mid dhib yar oo dhibyaro lagu kori kara ma aha walaa tamiinun fayuntaqal hilibkuna hilib wanaagsanha lasoo qaadanayana ma aha haddii markaa la koro meesha la tagana waa la imaanaya dhibna waa laga maray ninkaygu kaasoo kale ula yahay wax faa'iida amale marka ayb qaalat ithaaniya tii labaadba waxay tidhi zawjii laa abusu khabarahu anu warkiisa faafin maayo inii akhaafu anlaa adarahu anlaa atrukahu yani waxaan ka baqayaa inaan waxba ka tegin in adkurhu haddii aan sheego adkur cujarahu wa bujarahu cujartiisa iyo bujartiisa waan sheegay cujar waa jamcu cujra jamcu cujra cujraduna marka waxaa waye tuluxda wejiga iyo qoorta iyo dadka qaarkood waxyaalaha meel buuran oo soo soo baxsanayn ku leh kaasaa la yidhaahaa cujra la yidhaahaa bujartuna waa jamcu bujra oo iyaduna waa halkan hudda ah ee caloosha ah Ah, meeshan eh, xundurta iyo meelaha soo soo baxsan taasaa la yidhaaha haddaan ka warramo warkiisa aan sheego eh, muxuaha suluxdiisa iyo iyo yuhuddiisaba waa sheegaya yani ceebkiisa weyn iyo tayarba waan sheegaya ceebkiisa qarsoon iyo tadaahirkaaba waan sheegaya qaalat ihaaliثa tii saddexaad ba waxay tidhi zawji alcashanaq in antiq uطallq wain askut ucallaq zawji alcashanaq cashanaq waxaa la yidhaha ninka dheere caatayga ee kala jiidan ee sixrubaxa ah baa la yidhaah haddii aan waana abixun ya marka haddaan hadlo way way furaya haddaan aamusana waa mucallaq waxaan ahayn mid mucallaqa ah oo mid midda yidhaahaan xeliyo iyo hablaba seeg n mid la qabana aan ahayn midna madax bannaanna aan ahayn haddaana iska aamusana waxba iman dhaqanayo oo naagaan la qabin oo kale aan ahay haddii aan aamuso oo sidaan dhaamo aan idhaahana waa bay furaya qaalat raabicati afraadba waxay tidhi zawji kalayli tihaama habeenka tihaam oo kale uu ninkaygu la yahay laa xara walaa qar kulayl iyo walaa makhaafata walaa sa'aama cabsi iyo muxuu ahaye iyo kadaal midna ma leh marka ninkaygu waa nin wanaagsan akhlaaq wanaagsanoo habeenka tihaama sida u leyl fiican u leeyahay ee uu wanaagsan yahay aan waxba laga baqaynin roob iyo laga baqaynin ee laga daalaynin ee cawdiisa sidaasoo kale uu la yahay qaalat alkhaamisa zawjii in dakala fahid wain kharaja asid walaa yas'alu camaa cahid ninkaygu hadduu soo galo waa haram cadeeyaa hadduu soo hadduu baxana oo ku baxana waa libaaxeeyaa walaa yas'alu camaa cahid wuxuu ka tegayna ima waraysanayo oo sheegay sida aad seed u gashay iyo raashinkiisaa tiri waxba ima waraysto qaalat asaadisa tii lixaadba waxay tihi zawjii in akala laf wain shariba shtaf wain adajaca ltaf walaa yuliju اlkaf liyaclama اlbaf in akala lafa hadduu wax cuno waa murdiyaa waxba kama tago ma hambeeyo wain shariba hadduu wax abana ishtafa waa ximaarsada oo isku soo rariyaa weelka wain akala haddurajaca hadduu seexdana iltafa waa isduuduuba manji iyo madaxbu marada isku duuduubaha walaa yuliju lkafa gacanta soo gelin maayo xaggay gacanta usoo idin maayo liyaclama albafa liyaclama shakwa halkan wax ka sheeganayo inuu ogaado wax ka tabanayo inuu ogaado xaggay gacanta usoo fidiyo oo ila hadlo may dhacaysa waa isduuduubaya qaalat asaabica zawjii cayaayaa-u aw hayaaya hayaayaa-u aw cayaayaa-u طabaaqaa-u kullu daa'in lahu daa shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki zawjii ninkaygu hayaayaa-u min alhayi yani mid waxaa weeye mid baadi a ah weeyaan mase waxay tidhi cayaayaa-u mid eh, jilyicelaawo ah weeyaanoo jah loogu hagaaga aan lahayn eh, abaaqa isaguna waa sida oo kale eh, mid jaahil mubiqa ah weeyaanoo dhanna aan u furayn kullu daa'in lahu daa ceeb waliba ceebtiisa weeyaan ceeb walba waa leeyahay jiro oo dhan waa jiradiisa ceeb oo dhan waa ceebtiisa shajaki waa ku dakraya aw fallaki ama waa ku jebinaya gacan iyo adin iyo waxaasuu kaa jebinaya aw jamaca kullan mid walba laki laba wada waa isu kaa daraya ama qood intuu qaato ama madaxa kaa dakraya ama adin kaa jebinaya labadoodi waa ku kulminaya qaalat الثaamina zawjii alriixu riixu zarnab wاlmasu masu arnab ninkayga raa'ixadiisu waa waa zarnabka oo kale zarnabku marka waa ubax udgoon weeyaan muxuu ahay kaabashadiisuna waa bakaylaha oo kale dhawarta bakayluhu sidaa u jilicsantahay oo kale jirkiisu naacim u yahay waa nin nadiif ahoo marka waxaa weeye reer magaalo oo hagaajiyo oo muxuahay barafuniyo oo weeyaan haweenaydiisa marka isu dhiso oo weeyaan qaalat الtaasica zawjii rafiicu اlcimaad طawiilu الnijaad caظiimu الramaad qariibu اlbeyti min annaad ninkaygu waxaa weeye طawiilu اlcimaad kii tiirkiisu uu dheer yahay weeyaan tiirkiisuu dheer yahay gurigiisu kaymadiisa tiirkeeda waa dheer waa dheer yahay kol hadday kaymada gurig tiirkeedu dheer yahayna gurigu waa ballaaran yahay taasuna marka waxay ka dhigan tahay inuu nin xoolo qabee uu yahay oo deeqsiyo gurigiisa aada loo yimaado tawiilu nijaad nijaadkuna marka waxaa waye seefta seefta sideedeeda garabka lagu gashado yaa nijaad la yidhaahaa marka seeftiisa sideedeedu waa dheer tahay macnaha isagaa dheer weeyaan dherarka joog dherarkuna waxay isku ammaani jireen weeyaan cadiimu ramaad waa dambas weyn yahay dambaskiisu waa weyn yahay taasuna deeq bay ka dhigan tahayoo gurigiisa aada cuntada looga kariya oo martida iyo ku badan tahayoo gurigiisu markaa dambas badan yahay qariibu lbeyti min annaar gurigiisuna fagaaruhu u dhow yahay meesha raggu ay fadhiistaan ku sheekaystaan iyuu gurigiisu u dhow yahay marka bakiil ma aha meesha raggu isugu imaanaya gurigiisa ka fogeynaya ma ahe meesha raggu ku sheekaystaan buu gurigu ku dhow yahay gurigiisa had iyo goor raggu ay joogaan oo wax ka cun qaalat alcaashira zawjii maalik ninkaygu waa maalik wamaa maalik malikun khayru min dalik maalik muxuu yahay maxaad ka taqaanaan maalik maalikun khayru min dalik intaasoo dhan maalik baa ka wada fiican lahu ibilun kahiiraatu lmabaarik geel wuxuu leeyahay fadhi badan leh geel fara badan oo habeenka marka soo soo fadhiistaan e, e, fara badan buu leeyahay qaliilaatu lmasaarix oo daaqi daaqsina yar habeenkii markay soo fadhiistaan buu wax badan ka qalayaayo aroortii marka la daaq geynayo in yar baa ka foofaysa e, idaa samicna sawta almizhar had kolkay maqlaan mizharka codkiisa mizharku marka waxa weyan eh, nooc eh, aalaad musiika weeyaan oo martidu markay iyo kolkay imaanayso qawaafishii ay imaanayso ay soo afuufi jireen o isku ogeysiin jireen oo dadka inaad martitihiin hal idin ogaado ay odhan jireen markay marti shanqadheeda ay maqlaan oo baalkaas misharka ay afuufayaan ay qanna waxay hubsadaan annahunna hawaalig inay dhinteen geeliisii inay dhinteen oo martidaa loo qalayaba geeli garanayaan qaalat axaadiyata cashara tii ko iyo tobnaad waa umu weeyaan waa midda qaadatay xadiidkaba magaciisa qaadatay oo waxay tidhi zawji abu zarcin ninkay waa abu zarc waa ninkeedii hore maaha ninka hadda qaba ma ah wamaa abu zarc abu zarcin muxuu yahay aanasa min xuliyin caduday udunaya aanasa wuxuu ka dhaqdhaqaajiyey oo ka ruxay udunaya labadayda dhagood min xuliyin dahab dahab buu ka lulay dhegahayga wa mala'a min shaxmin cadudaya baruurna wuxuu ka buuxiyey cududahayga jimahayga baruur ka buuxiyey yani waan naaxay oo waan buurtay wabajaxanii fabajaxat ilaya nafsii bajaxanii yani cadamanii waa iy darajeeyey waa i weyneeyey naftaydi baa marka ila weynaatay oo qof muxtaramada darajada le baan isla noqday ayb wajadanii wuxuu iga dhex helay kolkii soo guursanayay waa meeshuu ka keenay fii ahli qunayma tasqiiru hanam xan yar dad leh bishaqin yani binaaxiya baciida aw bishaqin yani bitacab min alcaysh ku sugan fajacalanii wuxuu dheh keenay fii ahli sahiilin wa atiiqin wa daa'isin wa munaq sahiilka marka waa fardaha codkooda fardaha danankooda sahiil la yidhaahaa dad farda leh marka waxaa weeyaan codka geela iyo ariga iyo baa la yidhaahaa dad geel leh wa daa'isin daa'iskana marka waxaa weeya waa kuwa kuwa looda badarka lagu tumo qamxiga iyo wixii la mid a lo iyo dameere iyo kuwaasaa lagu joojoojiya lagu wareejiya tuma marka lo'day ka wada yani lo' badan buu lahaa iyo wa munaqin kuwa nadiifiya oo khadam ahoo nadiifiya kolkii kolkii la tumo kuwa kala saara badarka iyo waagadi iyo waxa kala saara qashinka iyo kala saara kuwaas ka wadayaan oo addoommadiisii iyo khadamkiisii iyo shaqaalihiisii ah fa cindahu aqulu agtiisaan ku hadlaayo fala uqabaxu lay ceebayn maayo yani laygu radin maayo hadalkayga wa arqudu waan seexdaa fa atasabaxu markaasaan muxuu ahaay quraacda oo la i toosiyaa oo barqadii aan ku gaadha hurdada wa ashrabu waan cabbaayo caanaan agtiisa ku cabbaa fa ataqammaxu markaasaan qoorta dhisaa qoorta taagaa oo yani iskaygaan uga kaaftamaa caanaha oo caanihintaan iska badiyabaa hataa neefta igu ceshamaysa qoortaan taagaya ayb ummu abi zarcin ummu abi zarcin famaa ummu abi zarc abu zarci hooyadiina maxay tahay cukuumuhaa radaax wa beytuhaa fasaax cukuumuhaa jawaanadeedu radaax kuwo waaweyn oo buuxbuuxo weeyaan wa beytuhaa fasax gurigeeduna waas guri waasicana waa leedahay mxua cunto badanna gurigeeda u taalayo jawaano waaweyn oo buuxbuuxa gurigeeda haddii gor iska yaalla ibnu abi zarcin fama ibnu abi zarc ina abu zarcin ina abu zarcina muxuu yahay madjichu ka masali shadba dhinaciisu madjic meesha ku seexda dhinaciisu wuxuu la mid yahay ka masalin shadba masaladan marka waxaa ka wadaa cawda usheeday ka wadaa shadbadana marka waa midda la qorqoray ee la tarfactiray weeyaan yani waa dhuuban yahay wiil dhuuban weeyaanoo dhinaciisa aad moodo ul muxaa la qorqoray aad moodo wa yushbicuhu ziraacu ljafra waxar tagoogteed baa dhargisaa waa cer yar yahayo waxar tagoogteed hadduu cuno waa ku dhargaya bintu abi zarcin famaa bintu abi zarc طawcu abiihaa wa طawcu ummihaa wa mil'u kisaa'ihaa wagaydu jaaratihaa waxaa waa hooyadeed iyo aabbaheed bay daacad u tahay oo amarkeeda waxay amraan had iyo goor haye hooye haye aabba bay leedahay wa mil'u kisaa'ihaa maradeedana waa buuxisaa waa buuran tahayoo maradeeda waa buuxinaysaa wiilkii dhuubni bay ku ammaantay gabadhiina buurri bay ku ammaanaysaa sidaasay marka u kala arki jireen raggana in loo qaato caatanimo haweenkana buurri waqaydu jaaratihaa waa masayrka dariskeeda dariskeeda ka cadhooto oo ka masayrto oo marka aragto wanaageeda iyo ka masayraysaa jaariyatu abi zarcin famaa jaariyatu abi zarc abi jaariyadiisuna maxay tahay laa tabusu xadiianaa tabhiisa warka yaga ma faafiso oo darise ma sii gaadhsiiso waxaan ku sheekaysanay ani odaygii ma sii gaadhsiiso walaa tanqisu miiratanaa tanqiisa walaa tunaqisu miiratanaa tanqiisa muxua raashinka yagana ma firfirdhiso oo firfirdhin ma firfirdhiso oo muxua dadad aanaan oge aanaan ogeyn iyo ma siiso oo muxua ma ma daadaadiso oo ma xumayso walaa tamla'u baytanaa tacshiisha guriga yagana qashinka ma buuxiso guriga waa nadiifisaa qaalat umu zalci baa waxay tidhi kharaja abu zalcin abu zalci baa baxay safar aaday waalawtaabu tumahad iyagoo dheelaha la ruxaayo inagoo joogno caanaha lulanayna ayuu safray fa laqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweeney buu la kulmay macahaa waladaani laha kalfahdayn oo haysata laba wiil dhashay oo laba haramcad oo kale aad moodo oo nashaadkooda iyo quruxdooda iyo caafimaadkooda iyo yalcabaani ku ciyaaraya min taxti qasriha muxuu ahaaye kelideeda hoosteeda ku ciyaaraya birumaanatayni laba rumaanadood kelideeda hoosteeda ka dudisinayo oo iyadoo sidaa u jiifta bay dhexdeeda labadii wiil tumana midna xaggaa fadhiya midna xaggaa fadhiya isu geganayaano hoosteeda ka dusinayaan marka way dhex dhuuban tahay weeyaan wayna sima weyn tahay waqaarka horena waa weyntaa dhexdiina waa dhuuban tahay dhexdiiba bannaan markay saa u seexato wiilashiibaa dhexda ka dudusinaya taas dhexyaaridaana marka haweenka waa ku ammaanaan halkaa ka dudusinaya ayuu la kulmay naagtii u marka u bogay quraxdeedaoo faطallaqanii wanakaxaha waa e furay oo iyadiibuu guursaday fanakaxtu bacdahu waxaan dabadiina guursaday rajulan sariyan nin boqor abaan ah guursaday madax ah rakiba shariyan yani farasan nashiiطan eh, koray faras muxuaha nashiid ahoo wanaagsan wa akhada khatiyan yani rumxan khatiyan waranna haysto oo dagaalyahan oo geesiya wa araaxa calaya wuxuu iisoo dheelmay nacaman hariyan xoolo fara badan buu iisoo xereeyey wa acطaanii wuxuu iga siiyey min kulli raa'ixatin wax foofto oo dhanbaba zawjan lamaanu iga siiyey laba neef buu meesi walbaba iga siiyey wa qaala wuxuuna yidhi kulii yaa umma zarc cun amu zarcee nicmadantada cun wa miiri ahlaki yani ahdii ilaa ahliki qaraabadaadan u hadiyo waxa doonta wax ka sii saasuu yidhi nin siaasaan falow jamactu haddaan isku daro kulla shayin acطaaniihi wax alle wuxuu siiyey oo dhan maa balaga ma gaadhayo asqara aaniyati abi zarcin abu zarci weelashiisa kii ugu yaraa ma gaadhay wax alle wuxuu siiyey o dhan haddaan isu wada geeyo ayb qaalat caaishaةu radia allahu canha faqaala lii rasuulu llahi sala اllahu alay slam kuntu laki kaabi zarcin liumi zarc abu zarci siduu ummi zarci u ahaa baan ku ahay ayb sidaas oo kaleaan ku ahay ayb xadiidkan kada tirmidi fi shamaa'il wuxuu ku soo arooriyaa kitaab baab baab samr baabu samr buu kusoo arooriyaa marka inuu bannaan tahay sheekada haweenka iyo haweenkiisa qofka uu la sheekaysta ee waxyaalaha sheeka baadiyaad iyo sheeka jaahiliyad iyo waxyaalihii hore iyo inuu kala sheekeeyo oo ah, uu u maadeeyo inay bannaan tahay ayuu usoo deliishaday xadiidkan kada eh, tirmidi eh, marka halkan kada fadla caaisha ku sheego intan ugu dambaysa ayuu ku saabsan yahay oo fadla caaishu soo geliya oo munaasib uu u yahay laakiin tirmidina tarjamadaasu marka isagu sameeya baabu fadaa'ili khadiijata umi lmu'miniina radia allahu canha zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam can cabdillahi bni jacfarin qaal radي allahu canهuma qaal samictu عaliya radي allahu canhu bilkuufati yaquul samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul khayru nisaa'iha maryamu bintu cimraan wa khayru nisaa'iha khadiijatu bintu khuwaylid isagoo sidaa le baan maqlay haweenkeeda ta u fadli badani waa caaisha waa waa maryam bintu cimraan yani ummadii ummadihii hore waxa banu israa'iil haweenkooda waxaa ugu fadli badnayd maryam haweenkan muslimaantana waxaa ugu fadli badan khadiija bintu khuwayl xataa caaisha yani ka fadli badan ayb qaala abu qurayb abu qurayb baa wuxuu yidhi wa ashaara wakiicun ila aلsamaa'i wاlard dhulka iyo cerka yani intay isu jiraan oo kale bay marka nebigu alay sala slam u ishaaray buu leeyahy an can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ataa jibriilu عalayhi الsalaam الnabiya salى اllahu عalيyh waslama faqaala ya rasuula allah haadihi khadiijatu qad atadka macahaa inaa'un fiihi idaam aw طacaamun aw sharab tani waa khadiijo oo u soo socota oo kuu keenaysa weel koosaari ku jirta bu mise weel cunta ku jirto mise weel sharaab ku jiro fa idaa hiya atadka markay kuu timaado faqra calayha asalaama min rabbiha caza wajal rabbigeed salaam ka gaadhsii rabbigeed baan soo salaamaye salaam ka gaadhsii wa minii iyo anigaba wa bashirhaa ugu bishaaree bibeytin guri fi ljanna min qasabin yani min lu'lu'in mujawaf luul xordan aan ahayn wax la dhisay aan ahayn marka qasabka midka qasabkan cawska ah lagama wado laa sakaba fiihi aan buuq lahayn walaa nasaba daalna aan lahayn iyo tacba aan lahayn guri sidaasa khayma muxuu ah oo xaba kale isku ah oo muxuu ahay noocaasa inuu ilaah siinayo ugu bishaareen an caaishaa radi allahu canha qaalat ma girtu calى nisaaءi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ila calى khadiija haweenkii nebiga mid aan ka masayray ma jiro ilaa khadiijo mooyaane wa inii lam udrikha mana aanan soo gaarin qaalat marka maxay uga masayri jirtay wa kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam idaa dabaxa ashaata neef adhima haddii uu gowraco yaquul wuxuu dhihi jiray arsiluu biha ilaa asdiqaa'i khadiija khadiija saaxibadeeda u dira wuu odhan jiray dariska iyagii khadiijo berig heblaayo intaa u geeyay khadiijo berigeedii bayna soo ziyaaran jirtay daris bay noo ahaan jirtay khadiijo saaxiibadeed bay ahayd u dhihi jiray taasoo kalean marka xusnu lcahdi baa la yidhaahayo iimaankuu ka mid yahay qofku qofkii ay isbarteene si fiican isu barteen ama xaaskiisii ha ahaato ama saaxiibkiisa adu wuxuu yahayba inaanu ilaawin kolkii lakala kala tagay ee la kala dhintay iyo inaanu ilaawin oo sidii mawadadii uu ilaaliyo oo qaraabadiisii iyo cashiiradiisii iyo ahalkiisii iyo ubadkiisii uu ku dhaqaaleeyo kaas weeyaan qaalat faaqdabtuhu yowman maalin baan ka cadhaysiiyey khadiijo intaan wuxu dhimay buu ka cadhooday faqultu markaasaan waxaan khadiija qaala markaasuu inahaa inii qad ruziqtu minha inii qad ruziqtu xubaha khadiija maxay tahay habar waxay ahayd habrihii qoraysheed oo zaman hor dhamaado tu ka fiican alla kuugu bedelay mar ay tireen markuu yidhi mid ka fiican alla iiguma bedelin marka mid ka fiican alla iiguma bedelin kol hadduu yidhi waa inay khadiija afdal min caaisha ay tahay iyo xadiidkii marka uu leehay khayru nisaa'iha khadiija intuba waxay keenayaan ana khadiijata afdalu min caaisha radia allahu canha عن عائشةa رضي الله عنها qالت lm yتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على khadيجةa حتىa maata ilaa ay ka geeriyootay maanu naag lama guursanin nebigu عalيه الصلاaةu وسلام وعن عائشةa رضي الله عنها qالت استأذنت hاlة بنت خوaylد أخت khadيجةa على رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فعرفa استئذاaنa khadيجة khadيiجa istidاankeeda iyuu karti soo xusustay codkeedii buu soo xusustay walaasheed codkeedii markuu maqlay yuu codkeedii soo xusustay فارtaaxa لذلika waa ku farxay arrintaa faqaala markaasuu yidhi allahuma haala bintu khuwaylid alla waa haala bintu khuwaylid faqirtu markaasaan maseeray faqultu waxaan idhi wamaa tadkuru min cajuuzi min cajaa'izi quraysh xamra'a shidqayn maxaad ka hadal haysaa habar habrihii quraysheedoo dabar hore dhammaaday ka mid ahoo qawlo la cascas halakad fi dahr zamankii hore halaagsantay faabdalaka allahu khayra minha mid ka fiican ilahay uu kugu bedelay maxaad ka hadal haysaa habar sidaa markaasoo nebiga cadhooda uu yidhi ilaahay mid ka fiican iguma bedelin oo saasay aayado saas fii fadaa'ili zaynaba zawji الnabiy salى الlaه alay slm umi اlmu'miniina radي allahu canha can caaishaةa umi اlmu'miniina radي allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam asracu kuna laxaaqan bi atwalu kuna yadaa ta iigu kiin hor imaan badan hore igu imaanaysa isoo gaadhaysaayo waa ta idinku gacan dheer buu nebigu alay slat slam haweenkiisa ku yidhi qaalat fakuna yatataawalna ayatuhuna aطwalu yadan gacmahooda isku dhereerin jireenoo derbiga ayay gacmahaas saaraan bay mid walba calaamadayn jireen ama qasab bay ku suxulin jireen markaasay eh, qaalad markaas waxay tidhi fa kaanat yadan zaynab zaynab bay taa noogu gacan dheeray gacan dheerkaana marka macno kale inuu ka wado way gaabnayd zaynab marka kolkay iyada u hor markaasay garteen gacan dheerka inuu macno kale ka wado ta idinku sadaqa badan inuu ka wado zaynab baana marka ugu sadaqa badan zaynab baa ugu hor liannaha kaanat tacmalu biyadiha waتصadq gacanteeda ku shaqayn jirtay oo markaasay sadaqaysan jirtay sida xadiidkii horeba kusoo marray inay tidhi ma aanan arag haweeney nafteeda eh, sida zaynab oo kale u dhibta camal ay ka rajaynayso inay waxay ka sadaqaysato ilahay ugu dhawaato ay ka hesho sida zaynab ugu eh, yeeli jirtay oo kale ma aanan arag marka farsamo gacmeed bay taqaano intay waxyaalasan samayso oy muxuaha eh, iibiso bay lacagtiisa sadaqaysan jirto oo qaraabadeeda ku dhaqaalin jirto gacan dheerka marka taas ka waday nebiga alay salatu wasalam bab fi fadaa'ili umi salamata zawji الnabiy salى اllahu عalيه waslam umi اlmu'miniina radi allahu canha can abi cuثmaana can salmaana qaal laa takunana laa takunana walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh